bismillahi raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo koowaad oo suuratu alanfaal ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey ilaahay mu'miniinta waxa uu ku soo booriyey oo ilaahay uu ku tirtirsiiyey lana amray inay u diyaarsadaan gaalada dagaalkooda wixii ay kari karaan oo awooda awooddaas nabigeena calayhi salaatu salaatsalaam wuxuu uu ku fasiray xadiiskii oo saxiixu muslimka waynu soo marnay oo alaa ina alquwata arramyu nabigu uu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam iyo fardaha oo ayagana waxaa weeye la layliyo waagii hore waxaa weeye fardaha ayaa ugu horreeyey gaadiidka lagu duulo ayaga ayaa ugu horreeyey taasoo aad ku cabsi gelinaysiin ow dha ilaahay cadowgiina iyo cadowga ilaahay aad ku cabsi gelinaysiin iyo kuwo kaleentoodo kuwaas aan ahaynoo cadow hoose ah oo munaafiqiinta amase waxaa weeye yahuuddi markaasi ku lamaansaneeday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa kuwaasoo aydaan garanaynow dhah ilaahay allana uu garanaayo marka allah wuxuu dhahay wixii aad bixisaan oo shay ahoo fii sabiililah aad ku bixisaan jihaadki iyo qeyrkiisaba waa laydiin oofinayaa jaziisow dhah ilaahay ayadoo aan laydinka dugnahayn aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga waramayaa gaaladii hadda dagaalkeeda laysku soo booriyey haddii waxaa weeye heshiis ay ogolaadaan oo sulx ay oggolaadaan in sulxaas lala gelayo aayaddaana waxaa ku imaan doona aqwaal oo dhowra ayaa ku jiri doonta ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain janaxuu hadday u iishaan lisalmi amase lifilmi labada waa la akriya ah heshiis hadday u iishaan fajnax lahaa adiguna u iilo ayuu dhaha ilaahay sayidka maxamedka aho oo ballan la gal watawakal tala saaro calallaahi ilaahay korkiisa tala saaro oo alla ku kalsoonow innahu alla huwa asamiicu allihi maqlid badan weeye qowlka alcaliimu allihii ku cilmila weeye ficilka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wain janaxuu hadday u iishaan odh ilaahay kufaarta hadda kufaartan lamiirkan wain janaxuu waxaa loo celi karaa ha qaar yidhaahdeen kufaarta dhammaanteed ayaa loo celi doonaa oo loo celi karaa maxaa yeele hadda waxaynu ka soo warramaynay si gaara nimankii yahuudda ahay gaar ahaan waxaa weeye qoladii bani qurayda ayaanu kasoo soo marka hadda meeshan waxaa loola jeeda ha gaalada oo mutlaqan dhammaanteedaa layidhi iyo banu quraydadaas weeye haddii hadda labadaas la yidhaahdo waxaa meesha ku baxaaya aayadatan waa mansuukh ayaa la yidhi sida ibnu cabaas uu dhahay haddii la yidhaahdo lamiirka kan waxaa loo celinayaa lkufaarne markaasi waxa weeye mansuukh noqon mayso haddii la yidhaahdo qole ayay khaas ku tahay sida ibnu cabaas uu leeyahayne waa mansuukh ayaa la leeyahay markii la yidhaahdo qole ayay haas ku tahay haddii la yidhaahdo gaar ahaan dadka ahlu kitaabka ah sida ibnu cabaas uu qabo imaamuna ashaaficina uu qaatay muraadka waxaa weeye suruxaanu waxau noqonayaa aayaddana la yidhaahda mansuuq maahan caqduljizya ayaa lagu xambaarayaa in markaasi jisye laga qaadaayo oo waxa weeye kufaarta gaar ahaan ahlu kitaabka jisye in laga qaadaayo ayaa lagu xambaarayaa ha laakiin suluxaanu hadduu yahay midka aan haynin caqdul jizya aanan ahayn oo sida hudmada iyo maaragtay ammaanka ah. waxa weeye taas nasakh ma jiraa maxaa yeele kaafir dhammaantiis ayaa lagu qaban karaa sidaas marka hadda waa sida madhabta imaamuna shaafici ay qabto oo jisyada isaga imaamu shaaficihu leeyahay qof aan ahlu kitaab ahaynin jisye markaasi lama yeeli karo laakiin madaahibta kale sida imaamu maaliki oo kaleentod wuxuu leeyahay jisyada kaafir dhammaantiis ayaa jizye la saarayaaoo haddii uu heshiis ogolaad inuu jizye bixiyo waa laga aqbalayaa weeye kaafir kasta oo waxa weeye in la qafaasho ay ansaxaysa weeye ahlu kitaab ha aada amayse yuusan ahaanine marka haddii madhabka imaamu maaliki la qabto ilaan isagu wuxuu leeyahay kaafir dhammaantiisa oo in la qafaasho ay bannaan tahay ayaa loola jeedaa jizyana isaga ayaa laga yeelayaa aayaddan wax nasaqa maba soo gelayaan markaas aimada kalentood sida abu xaniifa iyo riwaayad imaam axmed kiisaah waxay leeyihiin ayagu kaafir ayaa loola jeedaa hase yeeshee waxaa weeye ha ansixo qafaarashadiisa ama yaysan ansixin ayagana markii saas laga soo qabto waxaa weeye aayadda nasakh kuma jiro calaa ayati xaal waxaa weeye sida hadda aayaddu ay markaasi ku aadan tahay xagga sawnisuulka waxaa loola jeedaa nimanka yahuudda ahay haddii waxaa weeye heshiis ay u iishaan oy oggolaadeen jizye inay bixiyaan in laga aqbalaayo wa in janaxuu hadday iishaan ow dheh ilaahay lisalmi heshiis hadday u iishaan oy surux ay ogolaadaan fajnax lahaa adiguna u iilow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamedka ahow ballana la samey ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala marka saa horuu soo sheegnay aayaddan ibnu cabbaas wuxuu dhahay mansuukh weeye waxaa lagu nasakhay aayatu sayf ayaa lagu nasakhay mujaahidna waxau dhahay waxay khaas ku tahay ahlu kitaabka maxaa yeele bani qurayda ayay ku soo degtay ayaa uu leeyahay wa tawakal tala saarow dhah ilaahay calallaahi ilaahay korkiisa tala saaro oo alla subxaanahu watacaala ku kalsoonow ballanka nimankaas aad la gashay ha ku kalsoonaanin oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u sheegayaa haddii xataa waxa weeye ballan lala galo nimankaas waxaa weeye ballankooda inaan si gaara loogu kalsoonaahayn oo rabbi la tala saaranayo innahu allow allowdha ilaahay huwa asamiicu allibo maqlid badan weeye owdha ilaahay subxaanahu watacaala aqwaasha addoomankiisa alcaliimu allihi ku cilmila weeye owdha ilaahay subxaanahu watacaala ficilkoodana ilaahay caalim ayuu ku yahay yiriiduu hadday doonaayaan dha haddana ilaahay an yakhdacuuka inay ku dhakraan sayidka maxamedka ahow oo suluxaas ay kula gelaayaan ay kugu dhakraan si waxaa weeye ay u diyaargaroobaan maxaa yeele khadaaco waxaa imaataraysa heshiisna la gala inay yidhaahdaan ee markaasi dib ay isu abaabulaan oy xooggooda ay soo badiyaan arrimahaas ayaa dhici karaysa haddii masalanba khadeeco oo noocaas ay meesha timaado sida ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uga badbaadinayo mu'miniintana uu uga badbaadinayo iyo awoodda ilaahay rasuulkiisa meesha uu ka siinaayo ayaa alla wuxuu leeyahay wain yuriiduu hadday doonaan ou dhah ilaahay an yakhdacuuka inay ku dhakaan fa ina xasbaka kaafigaaga ou dha ilaahay midka kugu filan allahu alla weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaafigaaga oo haddii ayagu ku dhakaan dhagartoodaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaaga filan fa ina xasbaka kaafigaagu allaahu alla weeye huwa allana ayuudha ilaahay alladii allaha weeye ayadaka kugu xoojiyey binasrihi nasrigiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey huwa allowdha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ugu xoojiyey muminiintana uu xoojiyey asbaab oo baadiniye ah taasoo ah waxa weeye in markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u gargaaro oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri ou siiyo nasri oo markaasi min gayri waasitatin ah wax waasida iyo wax asbaabo usoo maraya uusan jirin waxaa kaloo loogu gargaaray rasuulka calayhi salaatusalaam asbaab oo daahiriye ah waa midda mu'miniinta midda mu'miniintana ayadoo asbaab oo daahiriye ah oo muuqata weeye labadaasba rasuulka calayhi salaatusalaam waa lagu gargaaray asbaab oo baadiniye ah iyo asbaab daahiriye ah intaba waa lagu gargaaray waallafa alla waa dumowdha ilaahay oo waa isu geeyey bayna quluubihim mu'miniinta quluubtooda beynkeeda ayaa alla isu geeyey markii waxa weeye cadaawo foolxun ay dhex aali jirtay jaahiliyadii islaamka hortiisa ayaa alla subxaanahu watacaalaa wa allafa alla waa isu dumay oo waa isu geeyey beyna quluubihi mu'miniinta quluubtooda beynkeeda alla isu geeyey subxaanahu wa tacaala low goor anfaqta aad nafaqay laheedow dha ilaahay maakii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal ou yahay kii dhan ood mu'miniintan aad sii laheeday maa allafta isuma dunteenoo isuma geyseen bayna quluubihim laabtooda beenkeeda isuma geyseen walaakin allaah allowdha ilaahay allafa waa dumaya baynahum dhexdoodao qusradiisa ayuu isugu geynayaa innahu allana casiisun allihii qaaliba weeye amarkiisa xakiimun allihii fal suuban weeye ilaahay wuxuu sancaynaayo shay ilaahay xigmadiisa ka baxayna ma jiro mu'miniinta hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka uu ku xoojiyey oo asbaabta daahiriyada ah alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waallafa alla waa isu dumay bayna quluubihim quluubtooda beynkeeda ayaa ilaah isu dumay quluubtooda waxa weeye waa markay kala tagsaneeday kabacdi ayaa la isu geeyey oo cadaawo iyo balaayo ay dhex aalli jirtay jaahiliyadii wa bacda an kaana maa kaana baynahum min albaqlaa'i waalcadaawi weye waalxuruuq alcadiima waxaa dhex aalli jiray gaar ahaan markii aynu ka soo qaadno asxaabtii reer madiine oo ansaarta ahay waxaa dhex aali jiray caro aad iyo aada xoog badan iyo cadaawo iyo dagaalo waaweyn ayaa dhex aali jiray boqol iyo labaatan sano qarni iyo labaatan sano ayaa cadaawo iyo colaad la islayhaayo ayaa waxay dhex aali jirtay ows iyo khasraj labadi qabiilo waaweyn oo ansaaru rasuulilaahi ahay ayaa dhex aali jiray intaan rasuulkeena calayhi salaatu salaam imaanin xataa waxaa la soo wariyey nin oo qabiilo ka mid a ah haddii uu dharbaaxo nin kaleentoodoo qabiilo kale ka tirsan oo dharbaaxso hal mar uu ku dhufto ninkan dharbaaxshada lagu dhuftay qabiilkiisu qoladaas ninkaa dharbaaxday la dagaalamayin dhammaantoodaa layidhi ilaa ay ka gutaanaa layidhi oy ka aarsadaan wax ay isu dhaafaan ma jirto dharbaaxsho wax kaweyn ma jiraan qabyaaladdu meesha ay ku gaartay maxaa yeele qabyaaladdu waa shay aad iyo aada u foolxun oo waxa weeye mujtamaca iyo ummad kasta sharafteeda dilaysa oo baabi'inaysa markii rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam ay rumeeyeen ayaa xaaladaas hoosha xunna ay ka zuushay cadaawadiina waxay isu bedeshay maxaba fillaah wa rasuulih jacayl ilaahay daraaddiisa laysu jeclaado iyo rasuulkiisa maxaa yeele cadaawada iyo qabyaaladda iyo khuraafaadka iyo isdilka iyo dhacaya boobku waxay ku zuuli karaan dadku inay ilaahay daraaddiisa isugu xirmaan iyo rasuulkiisa taas ayaa wax ku hagaagi karaa ee qabiil waxba xallin maayo inuu wax sii dumiyo mooye arrintaasi marka rasuulkeenna calayhi wasalaam mucjise weyn ayay u noqotay dadki sidaas ahay oo cajiibka ahay oo markii la fiirsho caadada amase dhaqanka la fiiriyo ay muuqatay inaan wax isu gey kara aysan jirin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayay isugu wada tageen markaasi waxaa weeye axibaa fillaahi ay noqdeen dad ilaahay daraaddiisa iyo rasuulkiisa isku jeclay noqdeen marka haddaba dadku waxay ku hagaagi karaan markay ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku wada xirmaan oo waxa weeye kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatusalaam ay qabsadaan markaas ayay dad walaalo ah oo waxa markaas u dhaxeeya oo xurmo ah fahmi kara markaasay noqonayaan laakiin arrinta haddii lagu wada qabiil maalin walba waxa weeye tubaal oo maaragta yaa cusub ayaa sii hulaaqaysa oo sii holcaysa maalin walba saasay noqonaysa marka islaamku kuma dhisna waxyaabaha noocaasa oo hadda waxaa weye badanaa anigu adaan soomaalinaaba aanu ku dhaqanno waa wax maa kaanat ilcarabu qabla alislaami weeye carabtii jaahiliyadaaheeda waxay islaamka ka hor ku sugnaa jirta weeye sababtoo islaamka haddaan lagu camal falin oo aanan la qaadanin sheegashadiisu waxba markaasi ay faa'iidayhayso ama ay dhalifalaysa ma jirto dadku hadday islaamka ay qaataan oo waxa weeye qof keligeeda waxa weeye ay ku istimaacaan qofkuna qof ilaahay ahlullaahi hoo wanaagsan uu yahay waxa imaakaraysa inay dadkaas wax kasta oo xumaana iyo dhacdo kasta oo soo dhacday oo fool xun inay ka zuulaan ilaahayna subxaanahu watacaala in raxmadeed uu ku fiiriyo marka hadda waxa weeye sidaas ay ahaa jireen jaahiliyadii carabtu ay ahaa jireen intaa nagu imaanin haddana ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay low goor anfaqta aad ku nafaqay laheed maakii fil ardi dhulka dhexdiisa aaday jamiican xaalu yahay dhan maa allafta isuma geysee bayna quluubihim laabtooda beynkay isuma geysee walaakin allaha alle allafa waa dumayaa baynahum dhexdooda oo awooddiisau isuu geynayaa innahu allana casiizun alihi qaalib weeye amarkiisa xakiimun alii fal suuban weeye ilaahay oo shay xigmadiisa ka bixi kara ma jiro dadkaas hadda waxa laysugu geeyey ma aysan haynin xoolo la siiyey ma aysan haynin waa imtinaan min allahi subxaanahu watacaala calaa nabiyihi ilaahay waxau ku galadaysanaya nebigiisa nicmadaas weyn oo dadkii noocaas ahaa jiray ilaahay subxaanau watacaala isugu geeyey haddaba waxaa weeye xoolo laysu siiyo iyo waxyaabaha maaragtay laysku dumaayo oo dadkan waxa la siiyo leesay usoo jeestaan waxba markaasi ka hagaagi mayso dadka in ilaahay daraaddiisa ay isugu yimaadiin ayay ku wada socon korayaan ninkii maanta masalanba xoolo ina la siiyo lagu soo jeediyo berri markaasi xooluhu hadday uu waayo oo meeshii waxay maaragtay adduunya intidaami maysee wixii markaasi la waayo soco waayeen guri waxaa weeye meel kale ayuu kasoo jeesanayaa meel kale ayuuna aadayaa marka dadka waxaa laysugu keeni karaa cadaalad iyo ilaahay daraaddiisa in laysugu xiro ayay isugu imaan karaan maal waxaa weeye waxba ma xalinaayo in wax siiya waa loo baahan yahay maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam waxau dhahay tahaaduu saxaabu ayuu dhahay waxay soo hadiyeyaa aad isjeclaasiine oo markaasi nooc ka mida salada iyo xiriirka weye maalka hase yeeshee isagu mujaradkiisu oo aan markaasi dar alla aysan la soconin waxba tari maayo maxaa yeele waxaad arkaysaa dad badan oo isla socda oo meel wax iskula haysta buri haddii waxaa weeye arrintu si noqotane cadaawada isugu xun ah oo islaynaad arkaysaa yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu dhah ilaahay xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeye ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayaa haddana waxaa weeye ilaahay qalbiga u adkaynaya ilaahay markaa wuxuu dhahay yaa ayuha nabiyu nabiga sanow xasbuka kaafigaaga midka kugu filanu allaahu alla weeye iyo waman waxasbu man ruux xasbigiisane alla waxaa weeye waxasbu man ruux kaafigiisa weeye alla haddane ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniina howdha ilaahay adiga ilaahay yaa kaafigaaga inta mu'miniina oo ku raacdana ilaahay subxaana watacaala ayaa kaa kaafigooda waa shay markaasi bishaara weyn noogu sugan tahay waayse ugu sugan tahay qofkii rasuulka raacay alayhi salaatu wasalaam oo markaasi mu'min ah ilaahay baa ku filan oo umuurihiisa ilaahay baa gudaaya balse hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtaa layidhi dagaalkii bidir mu'miniintee waxaa weeye ahaayeen xaadirka ahaayeen waqcadii bidir ayaa aayaddaanu kusoo soo degtaa layidhi marka aayadatan waxaa ugu sugan ammaan oo aad iyo aad weyn weeye haddana daliil waxay u tahay sharaftay iska lahaayeen dadkii ahlubeder sharaftay iska lahaayeen waxaa laga qaadanayaa hay yidhaahdeen culummadu mu'miniinta wixii markii waxa weeye qulubtoodu shaksi ay ku kulanto masalanba waxaa laga wadaa qof ayaa waxaa weeye qalbigoodu uu raacay oy taladiisu ay raaceen oo taladoodu ay ku aruursan tahay halkaas qof ayaa taladoodu ku aruursan tahay marka waxa weeye weligood laa yukhdaluuna abadda weeye weligood lama hoojinayo meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa dadka haddii waxa weeye taladoodu meel aysan ku aruursanayn oo qof ay ka dambeeyaan aysan jirin inuu markaasi hoog iyo dhibaato iyo maaragtay khudlaan ay ku jirayaan ayaa meesha ka cad laakiin haddii dadka waxa weeye taladoodu meel ay ku aruurto oo qofkaas waxa weeye amarkiisa ay qaataan hadda waxaa weeye makhluuqa lagu adeeci maayo macaasi ilaahay lagu caasinaayo laakiin dad oo qowmul qowmulfawlo ah oo cid u talaysa aysan jirin wax faa'iidaahay leeyihiin oo nolosha adduunya iyo midda aakhiraba ay kuleeyihiin ma jirayso waa aad iyo aaday u dhibaato badan tahay fawladu waxa weeye qowmulfawla waxaa weeye markaasi ma liibaanayaan marka hadda waxaa la rabaa taladu inay meel ku aruurto weeye dadku hadday taladoodu meel ay fuusho dadkaasu ma hoogaayaan taladooda waa soosaysaa wax kaba'aya ma jiraan weye arrintaasina ma noqonaysay culammadu yidhaahdeen ictimaad calaa kayrillaah ilaahay kayrkiisa lagu tiirsado maxaa yeele mu'miniinta inta markaasi waxaa weeye qulubtooda ay meel ay isugu dunmayso waxaa weeye a layidhi isu dumankaas ay isu dunmaayaan iimaan ilaahay subxaanau watacaala iyo rasuulkiisa ay rumeeyeen haddana mu'miniintu waa xisbullaahi weeye ilaahay adbaaxdiisi waaye arrintu marka allay u laabanaysaa mooyaane ictimaad calaa kayrillaahi ma noqonayso bacd alculamaa waxay yidhahdeen aayaddan waxay kusoo soo degtay islaamkii sayidina cumar bnu khadaab radia allaahu canhu markii waxaa weeye ay islaameen soddon iyo saddex nin iyo lix haween ah ayaa isagu markaas wuxuu dhammaystiray afartanka ayuu dhammaystiray haddii marka qowlka hore aynu qabanno oo mu'miniinta bedeli kusoo degta aanu qabanno waxaa weeye aayaddan waa madani baa layidhi sida markaasi aayadaha kaleentood haddii aynu qabanno sayid cumar islaamkiisay kusoo dogtana aayaddaanu maki bay noqonaysaa laakiin waxay soo dhex gashay aayado oo markaasi waxaa weeye madaniya weye marka waxaan maanic lahayn oon reebanayn baa layidhi inay dhici karta laba jeer inay soo degtayo marna ay ku soo degto islaamka sayid cumar marna ay kusoo soo madiine ay kusoo soo degto ahlubeder ay kusoo degtay labadaasaa xataa waxaa weye kuurtagalahaa jir maxaa yeele waxaa jira aayado oo nusuulkooda uu takaruro ayaa jiro oo soo laalaabto ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu dheh ilaahay xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeye waman duulna kaafigiisa weeye alla ittabacaka ku raaca oo min almu'miniina mu'miniina how dheh ilaahay hadda bishaaro weyn waa noogu sugantaa ilaa an taquuma saaca qof kasta oo mu'min oo rasuulka raaca calayhi salatusalaam ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kaafigiisa yaa ayuha nebiyu nabiga sanow ayuu dheh ilaahay xarid lilmu'miniina mu'miniinta ku booriyow dheh ilaahay cala alqitaali dagaalka ku boori mu'miniinta mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala kaafigooda uu yahay taladooduna waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ay ku kulansan tahay waxaa markaasi nabi ilaahay uu farayaa mu'miniinta inuu dagaal geliyo maxaa yeele dadka muslimiinta markay dagaal gelayaan waxaa shardi ah inay imaam ay leeyihiin oo qiyaado ay leeyihiin ay ka dambeeyaan ee hadda waxaa weeye qiyaado la'aan dagaal kuma socon karaayo yaa ayuha nebiyu nabiga sanow ayuu dheh ilaahay xarid ilmu'miniina mu'miniinta ku goori ow dha ilaahay cala alqitaali dagaalka ku goori jihaadka ku goori in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiinow dha ilaahay cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraayo yaqlibuu way ka qaalib noqonayaanoo way ka adkaanayaan mi'atayni laba boqol ayay ka adkaanayaan wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina mi'atun boqolow dha oo ayaguna sabraayo yaqlibuu way ka adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kuwii kamida kafaruu kufriyey ayay ka adkaanayaan ilaahay ayadan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa mu'miniinta markaasi iimaankooda weyn iyo sabarkooda in waxa weeye halki mu'min toban markaasi waxa weeye gaal uu la dagaalamayo kana adkaanayo laakiin aayaddan aayadda ku xigta ayaa maaragtay xukunkeeda lagu joojiyey lagu taksiisiyey laakiin bilowgii marka hore oo waxa weye muslimiinta dadkuna ay yaraayeen waxaa markaasi layska doonayay halka qof oo mu'minka ahu inuu la dagaalo toban uu la dagaalo islamarkaasina uusan ka carari karin laakiin aayadda dambaa ilaahay subxaanau watacaala ku taksiisinayaahoo qofku waxa weeye locfigiisa wixii ka bata oo waxa weeye laba gaal wixii ka bata inuu ka carari karo ay u banaanta ayaa noo imaanaysa laakiin hadda aayadda tan waxaa weeye eh, halki ruux waxa weeye toban gaal ka carari kari maayo waa inuu la dagaalamay noqonaysaa markaasuu dha ilaahay in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina cishruuna labaatan labaatanow dha ilaahay saabiruuna oo sabraayo dagaalka ku sabraayo yaqlibu way ka adkaanayaanow dha ilaahay mi'atayni laba boqol ayay ka adkaanayaan laba boqol oo gaalada ka mida ah marka hadda waad garanaysaa hoo tiradaada waa iska caddahay waxaa weeye qofkii keligiisa wuxuu la dagaalamayaa toban gaal ayuu la dagaalamayaa haddii marka waxaa weeye labaatan ay yihiin muuminiintii waxay ka adkaanayaan laba boqol oo kaafiray ka adkaanayaan oo tobankii boqolay ka adkaanayaan tobankii kalentoodna boqolay ka adkaanayaan wahaakadaa weeye markaasu haddana alla wuxuu sii yidhi wain yakun waintakuna waa la akriyaa hadday ahaadaan minkum xaggiinow dha ilaahay mu'miniinta mi'atun boqolow dha ilaahay boqolkaas iyagana waxaa shardiya inay saabiriin ay yihiin maxaa yaele dagaalku wuxuu doonayaa sabar ayuu doonayaa maxaa yeele wax nafta mashaqa ku ah oo dhibaata ku ah weeye waxaa la rabaa inay saabiriin ay yihiin muxtasibiin ay yihiin oo ajir ay xusuubsanayaan cinda allahi tacaala ayaa loo baahan yahay oo dadku markay alle xaggiisa ay wax ka rabaan ayay hawsha ku sabri karaan laakiin markaysan alle xaggiisa u jeedin waxa weeye waxba ma hagaaji karayaan waxbana ka socon maayaan marka arrintan waxa weeye khabar oo bimacna alamara weeye waxaana arrintaas loo yeelay sidaan horuu sheegnay muslimiinta ayaa yareeday bilowgii waagii dagaalka la gelaayey saad la socotiinba dagaalkii bederaanu soo marnay oo waxa weeye mu'miniintu wax yaray ahaayeen saddex boqol iyo toban iyo saddex la sheegay ayaa maaragtay dagaal ay ahaayeen mu'miniintu gaaladuna aad iyo aad u fara badnaayeen marka hadda arrintaas waxaa loogu kalifayaa layidhi mu'miniinta xumada ka dambaysa waxaa weeye mu'miniinta ilaahay baa weligoodaah subxaanahu watacaala waxayna ictimaadsan yihiinay taladu u saaran tahay alla subxaanahu watacaala ilaahayna markaasay tala saarteen sidaas daraaddeed ay wasfigaas ay maaragtay ay yihiin ayaa markaasi halka keligiisa wuxuu ku kallifan yahay inuu markaasi tuban uula dagaalamo laakiin gaalada ayaga wax naasira ma laha wax u gargaaraya ma jiraan waxaa weeye haddana ayagu waxay ictimaadaan gaaladu awooddeeday ictimaadaan waad arkaysa oo awooddanada iyo waxyaabahaas ayay ku tashanayaanoo xooggooda kaliya ayay ku tashanayaan ilaahayna garabkooda mahan weeye taasina markaasi waxay uwacaysaa wacaysaa laciiftinimo iyo jab inay markaasi ay ku dhaco ayay u wacaysaa weeye aayadda marka waxaa ku sugan maaragtay ah, wax la yidhaahdo xagga balaaqada almustaxsanaat albadiiciya weeye ixtibaag wax la yidhah ayaa ku sugan weeye marka hadda waxa weeye meesha tan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay saabiruuna ayuu dhahay maxaa yeele haddii waxa weeye saabiriin aysan haynin waxa weeye dagaalkoodu ma socon karaayo awoodna yeelan maayaan waxaa la rabaa in markaasi camal kasta oo laysku kalifo qofku inuu ku safra ayaa la doonayaa markaasuu dhahay ilaahay in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina cishruuna labaatanow dha ilaahay saabiruuna oo sabraaya yaqlibuu way ka adkaanayaan miatayni laba boqol ayay ka adkaanayaan laba boqol oo gaalada ay ka adkaanayaan wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiimowdh ilaahay miatun boqol boqol nin oo idinka ahoo muuminiinani yaqlibuu waxay ka adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kuwa kamid mid ahowdha ilaahay kafaruu kufiyey kunay ka adkaanayaan sababtuna waa maxay biannahum bisaabi anahum sababkeedo ku dhaa ayuu dhahay ilaahay biannahum bisaabi annahum sababkeeday ku ahaatowdha ilaahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoladan kufaarta ahi qoomkaasoo laa yasbahuuna waxba aanan ka siinin waa dadaan waxba aanan ka siinin weeye oo juhaalo ah weeye oo aan iimaan lahaynin marka maadaama waxba aysan garanaynin ayaa waxa weeye aad ka adkaanaysiinuu dhahay marka waxa weeye liyuqaatili alcishruuna minkum almi'atayni weye labaatanka idinka idinkamida laba boqol ha la dagaalamaano boqolkuna kun ha la dagaalamaano hana ku sugnaada dagaalkooda ha ku sugnaadaano marka aayaddan aayadda ku xigta oo casharkeenna dambe ahaa doonta ayaa lagu joojiya xukunkeedoo halkii qof oo muslimo wuxuu la dagaalamayaa laba gaal ayuu la dagaalamayaa wixii ka xageeyana inuu ka cararo ayaa u bannaan marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo shanaad oo suurat alanfaal ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay casharkeena aadii ugu dambeeyey ilaahay rasuulkiisa inuu dhahay dadka muuminiinta ah oo micigaaga ku boori dagaalka ku boori labaatan adinka idinka midahi waxay ka adkaanayaan laba boqol ay ka adkaanayaan labaatan adinka idinka mida oo jihaadka ku sabraaya laba boqolay ka adkaanayaan haddii waxaa weeye boqol idinka idinka mida ay naqdaanne waxay ka adkaanayaanow dha ilaahay kun oo ka mida kufaarta sababtuna waxaa weeye ow dha ilaahay kufaarta qoon waxba aanan ka saynin inay yihiin aayaddaas marka horaan uga soo warrannayoo waxaa laga waday labaatanka idinka idinka mida laba boqol ha la dagaalamaano boqolkuna ha la dagaalamaana kun weeye dagaalkoodana ha ku sugnaadaanu marka arrintii hore oo waxa weeye bilowga jihaadka bilowgiisa arrintu saasay eeday hase yeeshee aayaddatan hadda aynu meeshaan ka gelayno ayaa aayaddaas xukunkeedii lagu joojiyey oo lagu takfiifiyey markii dadka ay bateen oo waxa weeye dad fara badan oo mujaahidiina la helay ayaa amuurta mu'miniinta ilaahay uu ka takfiifiyey alla markaas wuxuu yidhi alaana haddowdha ilaahay wakhtigaan la joogo oo waxa weeye aayaddaanu ay soo degaysay al'aana haddowdha ilaahay khafafallaahu alla waa fududeeyey cankum xaggiinna alla waa ka fududeeyey wixii markaasi takaaliifta ahay oo badnaayo idin saaray oo ninka muuminka ahu inuu la dagaalamo ay ahaaday toban nin ou la dagaalamo oo kufaara islamarkaasina uusan ka carabi karaynin marka alla wuxuu dhahay alaana ayuu dhah ilaahay hadda wakhtigaan la joogo khafafa allaahu alla waa ka fududeeyey cankum xaggiinnow dha ilaahay wa calima alla wuxuu ogaaday ilaahay cilmigiisu qadiim weeye ilaahay wuxuu daahiriye weeye anna fiikum dhexdiinna lacfan inay yihiin kuwa lucafaahow dhah ilaahay ama anna fiikum dhexdiinna lucfan lucfi inuu yahay oo waxa weeye toban oo amsaashiina ah aadan la dagaalami karin oo halkii nina oo mu'mina ah uusan la dagaalami karin wacalima waxaa alla uu ogaaday ana fiikum dhexdiinna laxfanowdha ilaahay laciibtinima inay taha ama luxfan labada qira waa la akhriyaa fa in yakunowdha ilaahay taksiiska waa kan fa in takunna waa la akhriyaa fa in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina mu'miniinta ahowdha ilaahay mi'atun boqol mi'adaasoo saabiratun oo sabraysa yaqliguu waxay ka qaalib noqonayaan mi'atayni laba boqol ayuu dha ilaahay oo kufaarta ka mid a ah. arrintii marka hadda ilaahay waa soo takfiifiyey waxaana la keenay ninku waxaa weeye wixii lucfigiisa ka badan inuusan la dagaalamayn inuusan waajib ku ahayni haddii uu la dagaalamo horta khayr weeye laakiin waxaa weeye ruqso wuxuu haystaa haddii waxaa weeye saddex ay gaaraan inuu gaaladi uu ka carari karo oona markaasi waxaa weeye jihaadkoodu saddexdaas ee waxa weeye waajib uusan ku noqonayn laakiin laba hadday yihiin waxa weeye kama cararaayo waajibayna ku tahay inuu markaas u sugnaado u la dagaalamo ilaahay marka wuxuu dhahay fa in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina mi'atun boqolow dha ilaahay mi'adaasoo saabiratun oo sabraysa yaqlibuu way ka qaalib noqonayaan mi'atayni laba boqol wa in yakun haddii ay ahaadaan dha haddana alla minkum xaggiina alfun kun yaqlibuu way ka qaalib noqonayaan alfayni laba kun ayay ka qaalib noqonayaan biidnilaahi ilaahay idankiisa odha ilaahay iraadada ilaahay ayaddan iyaduna waxaa weeye xagga amarka kii horay kala mid tahay oo waa khabar oo bimacna alamar ah oo hadda waxaa laga wadaa mislaynkiina la dagaalama weeye dagaalkoodana ku sugnaada qofka waxaa mislaynkiisa laba ruux ayaa mislaynkiisa wallaahu allow dha ilaahay maca asaabiriina kuwa sabraaya micigooda ayuu ahaaday ilaahayna saabiriinta oo jihaadka ku sabraaya ayaa la jira bilcawni wa nasri weeye maa kaana uma ahaanin buu dheh ilaahay linebiyi nabi an yakuuna lahu nabigaas inay u ahaadaan asraa kuwa la qafaalay oo dad qafaala inuu iska haysto kuma habboona nabi xataa yuskina intuu ka xarkajinaayow dheh ilaahay fil arli arlada uu ka xarkajinaayo turiiduuna ma waxaad doonaysiin owdha ilaahay mu'miniinow carala dunyaa adduunyada birbirkeeda miyaad doonaysiin wallaahu alla yuriiddu wuxuu idinla doonayaa alaakhirata aakhirada sawowgeeda wallaahu alla casiizun allihii qaaliba weeye xakiimun allii fal suuban weye ilaahay waxuu sancaynaayo aayadda meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaannu ognahay inaanu ku soo jirnay qaswadii weyneeday oo qasawaadkii nabigeenna calayhi salaatusalaam asxaabtiisa ugu horaysay guushii ugu horaysana islaamka ay ku heleen oo waxa weeye khaswatu beder ayaynu ku jirnay marka hadda aayadda aynu meeshaanka ka gelayno waxay soo degtaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa dad badan oo beder laga qafaalay in laga qafaalay toddobaatan ayaynu soo marnay waxay ka qaateen baa layidhi madax furashay ka qaateen madax furashadii ayaa markaasi waxaa weeye ayaa lagu diidayaa taasina waxay aheeday amuur oo ahay aheeday marka toddobaatan nin oo sanaadiiddu quraysh ahay ahaayeen ragga bidix laga qafaalay oo waxaa ku jiray sayd cabbaasaa ku jiray waxaa la weriyey markii la keena dadkii la qafaalay oo waxa weeye madiine la isugu geeyey rasuulkeenna calayhi salaatusalaam waxa uu ra'yi weydiiyey asxaabtiisa sida ilaahayba uu ku dhahay washaawirun bil amr markaasuu nabigu waxau dhahay nimankan maxaad ka leedihin ra'yi ka keena waxaa hadlay sayidina abubakar sidiiq markaasuu wuxuu dhahay ey rasuulkiisiiow nimankaanu ahalkaagi weeye waana qoonkaagi adka dhalatay iska baaqi yeelow dhahay ilaahay waxauu xaqiiqa ku yahay inuu ka toobo aqbalaaye waxaadna ka qaadataa u dhahay madax furasho ka qaado madax furashadaas annaga awooday noo noqonaysaa oo gaalada dagaalkeeda ayaanu awood uga dhiganaynaa oo xoolaan ka helaynaa sidaas ayuu dhahay sayidina abubakar sidiiq sayidinaa cumar bin khadaab ayaa isaguna hadlay oo waxa uu dhahay rasuul allah way ku beeniyey nimankan beledkaagina way kaa soo saareen nimankan faraha noo geliyow dhahay aanu qoorta ka wada jirnay weliba nin kasta ninka qaraabadiisa oo kaafirkaa ah, hadilow dhahay cali waxaad u dhiibtaa how dhahay caqiil ninka la yidhaahoo la dhashay qoortaa ka gooye xamsena waxaad u dhiibtaa how dhahay cabbaas u dhiibow dhahay qoortaa ka gooye nimankaas waxa weeye a'immatulkufri gaalada madaxdeedu waa u dhahay ra'yigaas marka sayd cumaraa la baxay waxaa hadlay ninka la yihaahdo cabdulaahi ibnu rawaax asagana wuxuu yidhi waadi oo qoryo badan ha lasoo fiishow meeshaase la geeyo yidhi qoryahaas dabka ina la shido oo naar laga dhigo waxa weeye nimankan halagu gubo ayuu dhahay oo dabba halagu gubo ayaga dhan rasuulkeenna calayhi salaatusalaam waa aamusaa layidhi nina uma jawaabin markaasuu ina ka tegay uu gurigiisa galay nebigu markuu gurigiisa galay ayaa dadkii warrameenoo dad baa waxay yidhaahdeen nabigu waxau qaadan doonaa hadalka abubakar dadna waxay yidhahdeen qowlka cumaruu qaadanaya dadna waxay yidhahdeen qowlka ibnu rawaaxau qaadan doonaa rasuulkeenna calayhi salaatusalaam waa soo baxay markaas markaas ayuu dhahay isagoo asxaabtiisa nin walba ra'yigiisa waxa weeye eh, u qurxinaya isla markaasina niyada u dhisaya rasuulkeennu wuxuu dhahay dabeecad wanaagsan baa ilaahay siiyey makaarimul akhlaaqe ilaahay rag quluubtooda waa jilciyaa ilaa ay ka jilcanaato caanaha ay ka jilcanaato ragna ilaahay quluubtooda waa adkeeyaa markuu nabigu saas leeyahay ragga quluubta jilcana waa abubakar ula jeedaa ragna quluubtooda ilaahay waa adkeeyaa ilaa ay ka adkaato waxaa weeye birta ay ka adkaato taasna wuxuu ula jeedaa sayid cumar iyo waxaa weeye ninka la yidhaha cabdullahi ibnu rawaax waa u dhahay adiga masalkaada abubakarow nebi ibraahim oo kala tahay oo waa tow dhahay faman tabicanii fa inahu minii waman casaanii fa inaka gafuur raxiimu ilaahayow qofkii iraaca anuu iga mid yahay qofka ku aasina ilah adaa qofku raxiimka adyeeysa adaa ugu haddana waxau idhi nabi ciise oo kalena waa taayo nabi ciise waxau dhahay in tucadibhum fa inahum cibaaduka wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim waataan kusoo mari jirnay suuratu maaidii ilaahayow haddii aad cadaabtid waa addoomankaagii haddaad u dhaaftane casiizulxakiim aa tahay adigana cumaro waxau dhahay nuuxoo kalaa tahay nuux waatau dhahay qoonkiisii markuu habaaraayey rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafiriina dayaara ilaahayow arrada korkeeda gaal daardig hawya teginoo baabi'ow dhah nabi muusena lamidaas ayuu ah dhahay oo waxau dhahay isaguna qoomkiisii fircoon iyo qoladii ka soo horjeeday rabbana admis calaa amwaalihim wasjud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim ilaahayow amwaashooda baabiyo tirtir qulubtoodana xir ilaahay cadaabkay ka arkaayaan markaasuu rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatsalaam maanta waxaad tihiin dad cayrahaa tihiin waxa weeye waxaad haysatiin lama arko waxa weeye nin kasta oo nimankan ka mid ah yousan idinkala fakanna dhahay madax furashada weeye markaasuu sayidinaa cumar bnkhadaab wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatsalaam waxau jeclaaday hadalka abubakar uu dhahay kii anugu aan idina markaasi ma ishtihaynin waxau qaata markaasi nabigu calayhi salaatsalaam madax furashow ka qaatay ninkii waxaa laga qaaday baa layidhi labaatan wooqiyarood oo dahaba weeye afartana waa la sheegay ilaa cabbaas mooye cabbaas waxaa laga qaaday siddeetan wooqiyaroodaa laga qaaday oo waxa weeye naftiisa ayaa laga qaaday laba nimoo markaasi waxa weeye walaalkiis uu dhalay oo markaas ninkii la yidhaha caqiil ibnu abi daalib iyo nawfal ibnuxaras ayagana waxaa laga qaaday sideetana laga qaadaa layidhi waktigii dagaalka lagu jirane waxaa laga qaadaa layidhi ninka la yidhaahdo cabbaas waxaa laga qaaday labaatan baa laga qaaday inta laga qaada marka waxay isku gaaraysaa boqol iyo siddeetan wuqiyadoodo dahbay gaaraysaa sayidina cumar wuxuu dhahay sayidina cumar bnukhadaab beri markii la gaaray u dhahay markii laga qaaday nimankan madax furashadii ayaan rasuulka u imid u dhahay markaasaan waxaan arkay u dhahay nabiga calayhi salaatusalaam ee abubakar oo ooyahay markaasaan waxaan dhahay ui ilahi rasuulkiisiiow waxaad ii sheegtaa waxa aad la ooyeysid adiga saaxibtaas haddii ooyin aan u arka waan ooyayaa haddaan u arki waayana waan iska ooyin siinaya markaasuu nabigu waxau dhahay waxaan la ooyayaa waxa asxaabtayda loosoo bandhigay oo waxa weeye cadaabka qaadashada ay qaateen madax furashadii daraaddeed marka arrinta iyadoo hadda ilaahay uusan qadarin sidii sayid cumar uu sheegaya nimankaas in la laayo aheed waxaa loo laysoo u dhahay cadaabkoodii geedda meeshaan ku taallay meel ka dhowow dhah markaasaa aayaddaanu soo degtay hase yeeshee arrintaanu nabiga dembi kuma aane min baadi xasanaati alabraar sayi'aati almuqarabiin ayaa leeyahy rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ma uusan falin ilaa wixii loo baneeye mooyaane dagaal kalena waxa weeye tacliim la tacliiminaayo dadka mu'miniinta ah oo umuurta muslimiinta tawalinaaya oo ummaddiisa weye inay siyaasa wanaagsan ayla yimaadaan oo aysan madax furasho aysan qaadanin gaalada ilaa waxa weeye qaadir ay gaalada uga noqdaan oo gaaladu ay noqdaan wax ayaga xukunkooda hoos galay oo aan awood lahayn inay ka noqdaan mooye waxaa la doonayaa in gaalada markii la adkeeyo kabacdi laga qaata laakiin gaaladii oo kibirsan waa in lala jihaadaa ilaahay marka wuxuu dhahay maa kaana uma ahaanin oo uma habboona linabiyi nabiyow dhahay an yakuuna lahu amba an takuuna lahu inay u ahaadaan asraa amba usaaraa kuwa la qafaaray oo iska haysto xataa yuskana intuu ka xarkajinaayo fil arli arlada macnaha waxaa laga wadaa dagaal intuu uga xeel dheeraanayo gaalada uu laynaayo turiiduuna ma waxaad doonaysiinow dha ilaahay mu'miniinow carada dunya addunyada birbirkeeda oo waxaad qaadateen miya madax furasho waa lagu dagaalayaa wallaahu alle yuriiddu wuxuu idinla doonayaa alaakhirata tii dambo sababgeeduu idinla doonayaa ilaahi subxaana watacaala wallaahu allana casiizun allihii qaaliba weeye xakiimun allih kol suuban weeye ilaahay subxaana watacala wuxuu tancaynayo laakiin hadda aayaddan ayadoo saas ah haddana waxaa lagu nasakhay suuratu lqitaal waanu tegi doonaa fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an oo haddii dadka lasoo qafaalo waxa weeye afar amuurood maa fiihi lmaslaxatu lilmuslimiina ayaa imaamku uu ka fikirayaa oo waxa weeye waxay ka mid tahay in la dilo amba waxaa weeye madax furasho laga qaato amba waxaa weeye addoomman laga dhigto waxyaabahaas ayaa maaragtay ah, ayaa bannaan oo markaasi sidaas ayaa bannaan ama layska sii daayo la yidhahdo waxaa taraysiin male amuurtaas afarta ayuu ka fikirayaa lowlaa kitaabun owl ilaahay kitaab ma ahaateene kitaabkaasoo sabaqa dhaqay min allaahi ilay xaggiisa ka dhaqay kitaabkaas waxaa laga wadaa haddii aynu nahay ummatu maxamed ilaahay wuxuu noo xalaaleeyey qaniimada iyo markaasi waxa weeye dadka la qafaalay in markaasi waxa weeye amuuro badan lagula kici karo oo qaniimano laga dhigan karo addoommo laga dhigi karo isla markaasina waxa weeye madax furasho laga qaadi karo lowlaa kitaabun kitaab ma ahaateen ayuu ilaahay kaasa ahaaday weeye kitaabkaasoo min minallaahi ilay xaggiisa ka ahaaday kitaabkaasoo sabaqa dhaqay oo cilmiga ilaahay oo azaliga ilaahay uu noo xalaaleeyey haniimada haddaan taasi jiri lahayn way odha ilaahay taasaa jirtee lamasakum waxaa idin taabalahay mu'miniinow fii maa kii akhadtum aad qaadateen oo madax furasho ah cadaabun cadaab ayaa idin taabalahayow dha ilaahay cadaabkaas cadiim cadiimu oo weyn fakuluu cunow dha ilaahay mimaa kii haniimtum aad haniimaysateen fakuluu cuna mimaa kii haniimtum aad haniimaysateen xalaalan xaal ou kii xalaal ah dayiban xaal ou kii diib ahoo idiin xalaala wataqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay in allaha alla kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye wataqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay in allaha alla kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye yaa ayuha nebiyu nabiga kanow ayuu dha ilaahay qul waxaa u tidhaahdaa liman duun fii aydiikum gamiciina ku sugan oo min alasraa kuwa la qafaalay ka mid a ah, ama min alusaara in yaclamillaahu allah haddou ogaado fii quluubikum laaftiina khayran khayr iimaan iyo ikhlaas yu'tikum allah wuxuu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum xaggiina laga qaado oo madax furasho ah wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa dunuubtiina wallaahu allana kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye aayaddan iyadana intaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtaa layidhi cabbaas oo nabiga adeerkiisa ahay calayhi salaatu wasalaam codkii beder laga qafaalana ku jiray waxa uu ka mid ahay ninka kan cabbaas la yidhaahdo tobankii oo waxa weeye lamaano qaaday inay dadka ka dagaalamayo beder oo kufaarta ay quudinayaan o wax siinayaan weeye oo markaasi waxa weeye beder soo aaday waxa uu ninkaanu haystay baa layidhi labaatan wuuqiyadood oo dahab ahaa layidhi markii la qabtay isagoo asiira ayaa laga qaadaa la yidhi markaasuu nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu kala waramay baa layidhi inuu ugu kaydiyo furashadiisa dambo oo waxa weeye madax furafurihii dambay noqonaysaahe halkaasa laygu hayow dha markaasuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam nabigu waxauna u dhahay shay oo waxa weeye aad la soo baxday adigoo annaga dagaalkayna u kaalmaysanaya ma kaaga tegayno gadaalna kugu dhig mayno markaasuu cabbaas wuxuu dhahay maxamedow ma waxaad iga tegaysaa anigoo quraysh tuugsanaayo oon waxba aanan haysanin oo gacana maran markaasuu rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam aaway dahabki ayuu dhahay oo aad dejisay ood ag dhigtay umulfadli haweentaada la yidhaahdo mabsiga aad ka soo baxaysay mako oo aad ku tiri anigu waxa weeye ma od ma ogi waxyaabaha igu asiibi doona socodkaan hadda aan sii aadayo beder haddii waxaa weeye wax igu soo diriyaan waxa weeye maalkaan adiga ayaa iska leh iyo cabdilaahi iyo cubaydilaahi iyo fadl ayaa iska leh miyaadan saas dhihinow dhahay markaasuu cabaas wuxuu dhahay maxaa ku ogeysay yabna akhi maxaa yeele haweentayda xoolahaas waan siiye habeen mugdiya eeday tahay cidi daaracadiisoo ilaahay ahayna ma jirto markaasuu nabigeennu waxau dhahay rabbigaygaa io khatow dhahay markaasuu cabaas wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu annaka cabduhu wa rasuuluh wa annaka saadiqun waxaan qirayaa hw dhahay inaan ilaah jirin ilaahay mooye adugunaad tahay ilaahay addoonkiisa rasuulkiisana aad tahay inaad run sheegaysa markaasi ibnay akhiihina waxau faray baa layidhi oo caqiil iyo noofal ah inay ayaguna islaamaan markaasay islaameen markaasaa waxaa soo degay yaa ayuha nebiyu aa soo degta markaas marka cabbaas waxau dhihi jiray ilaahay wuxuu igu bedelay wixii layga qaaday wax ka khayr badan waxaa ilaahay igu bedelay labaatankii oo wuuqiyadooda dahabka ahay labaatan addoon oo waxa weeye ii tijaaraynaaye oo maal fara badan mid walba uu ii keenaayo oo ninkiiba waxa weeye labaatan kun ou ii keenay oo ii badeeceeyo maal bedelkeedu ii keenay meeshii markaasi eh, labaatanka wuuqiyadood labaatan kun ayuu igu bedelay oo labaatan kun oo wuuqiyadood ayaa nin walba gooni igu keeno haddana ilaahay wuxuu isiiyo dhaha zamzamka maamulkiisa waxaan ka jeclaana ma jirtow dhahayoo amwaasha oo maka oo dhan zamzamkaas maamulkiisaan ka jecla siqaayada makfiradiina waan koranaya xagga ilaahayan ka koranaya marka alla wuxuu idhi yaa ayuhannabiyu nabiga kanow qul waxaa u tidhaahdaa liman duul fii aydiikum gamciina ku sugan oo min asra ama min al usaaraa kuwa la qafaalay kamida mida dadka aad haysaan weeye in yaclamillaahu alla hadduu ku og yahay fii quluubikum laabtiina khayran khayr ilaahay cilmigiisu waa qadiime haddii ay waxa weeye ka soo daahirta weeye oo iimaan iyo ikhlaas idinku jiraan yu'tikum alla waa idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida minkum laydinka qaaday oo madax furashada oo ilaahay adduunyadan waa idin talciifinayaa aakhirna waa idinku soo habinayaa wayakfir lakum alla waa idin dhaafayaa dunuubtiinana wallaahu allana kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi wain yuriiduu hadday doonaayaan kuwa la qafaalay khiyaanataka khiyaanadaada hadday doonaayaan waxyaabaha ay daahirsanayaan oo hadalka ah oo waanu fiicanay ay leeyihiin wain yuriiduu hadday doonaayaanuh ilaahay khiyaanataka khiyaanadaada faqad xaqeeqee khaanulaaha alla ayay khiyaaneen min qabl hor dagaalkan beder ka hore ilaahay khiyaaneen oo kufaar bay ahaayeen fa amkana dabeedna ilaahay waa idin makeliyo minhum ayaga xaggoodo ilaahay baa idin makeniyood gacantaa ku dhigteen amase fa amkana ilaahay wuxuu soo makeniyo keenay minhum ayaga xaggooda beder weeye markaasaa waxaa weeye la dilay oo la qafaashay marka ha shinsadaana weeye arrintaasoo kale hadday u laabtaan khiyaanada nabiga calayhi salaatusalaam iyo xarbadiisa wallaahu allowdha ilaahay caliimun allay ku cilmila weeye khalqigiisa xakiimun allay kalsuuma wey ilahay u sarcaynaayo in aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray oo wajaahaduu jihaaday biamaalihim maalyaalkoodw dha ilaahay ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa kula jihaaday waa muhaajiriina layidhi iyo waladiina kuwa aawow dumay rasuulka calayhi salaatusalaam oo wanasaruu u gargaaray ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay iskuduubkoodu bacduhum barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye xagga nusrada iyo xagga irsigaba waaladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo walam yuhaajiruu aanan haajirin oo iimaankiina laga helay maka iska joogoon hijroonaynin maa lakum idinkuguma sugnaanin mu'miniinow min walaayatin walaayadoodow dha ilaahay min shayin shay oo wax xiriirhood leedihiin ma jirto isma dhexlaysaan adinka iyo ayaguba weeye wax nasiib ohay kaniimada ku leeyihiinna ma jirto weeye xataa yuhaajiruu inta ay ka haajiraayaan laakiin suuradda aakhirkeeda ayaa hadda waxaa weeye isdhexalkan oo warkaasi laysku dhexlaaya muhaajirnimo iyo ansaarnimo ayaa lagu nasakho weeyey iyo qoladaasna ballankooda waxa weeye waa la burinayaa wallaahu allowdha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alii caalim ku ah weeyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa labadii qaybood oo asxaabta nabigeenna calayhi salatusalaam ay ka koobnaayeen oo muhaajiriin iyo ansaar ahay marka alla wuxuu dhahay ina aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray maka ka haajira madiina u haajiray wajaahaduu jihaaday biamaalihim maalyaalkooda ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda oo jihaadka naf iyo maalba ku bixiyey fii sabiilillaahi liiclaa'i kelimatillaahi waa qolada sida muhaajiriin baa layidhi iyo waladiina kuwa aawow dumow dhah ilaahay nabiga oo soo dhoweeyey wanasaruu u gargaara ansaar weeye ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay bacduun barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye wilaaye ayaa ka dhexayso waa isu gargaarayaan waana isdhexlaayaan weeye marka waxau ahay ninka ansaartaahu inay markaasi waxaa weeye muhaajiriinta ay u gargaareen oy wax badan ay u sameeyeen daarahooda ay wax ka siiyeen maalkooda ay wax ka siiyeen wax badan oo ixsaan ay u sameeyeen oo guryahooda ay dejiyeen xataa naagahooda ay wax ka siiyeen ayaguna ah, ah, muhaajiriin saasoo kale weye ninka muhaajiriga ahu marka wuxuu dhexli jiray ninka ansaariga oo markaasi lala walaaleeyey mu'aakhaadkii nabigeenna calayhi salaatsalaam uu sameeyey oo bayn almuhaajiriin waalansaar ahay markii rasuulkeenna calayhi salaatsalaam uu madiine uu tegey ayaa dadkii markaasi muslimiinta ahay ayaa mid walba midka kale midkii aan waxaysanoo soo hijrooday ayaa midka kaleentood waxaa weeye nolosha uula qaysanayey dadka islaamkaahuna saas ayaa la doonayaa inay nolosha wada qaybsadaan oo dad wax isu quuro ay noqdaane dad isxasdaaya oo iscunaaya waxa weeye maaragtay dad wanaagsan maahan qoladaas marka ilaahay wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay bacduhum barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weeye xariiskiisa weeye waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay hadda dadkan waxaa weeye hadda wilaayadu ay ka dhaxayso waa dadka hijrada iyo jihaadka kulansaday weeye waxaa jira marka dad kaleentood oo ayagu rumeeyey hase yeeshee waxaa weeye aan ka soo hijroonin maka aan ka soo hijroonin oo maka markay rumeeyeen meeshaas iska joogay qoladaasna alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aanan haajirin iimaan waa laga helaa laakiin hijro lagama helin maxaa yeele hijradu waajibay ahayd markaas iimaankuna iyo hijradu waa isku xiraayeen maallakum idinkuguma sugnaanin kuwaasow dha ilaahay min wilaayati ama min wilaayatin iyo min walaayatin isku mid weeye xiriirkoodau dhah ilaahay min shayin shay u dhah ilaahay falaa irsa baynakum wa baynahum weeye dhaxal idiinma dhexeeyo wax nasiib ahoo qaniimada ay ku leeyihiinna ma jirto qaniimana wax laga sii maayo xataa yuhaajiruu intay ka haajiraayaan wa in istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fi diini diinka w dheh ilaahay qoladaan waxaa weeye rumeeyoon soo haajirin hadday waxa weeye idinka gargaardalba gargaar dalbaan diinta inaad ugu gargaartaan fa calaykum waxaa korkiinna hawdha ilaahay annasru u gargaarid ood gaalada uga gargaartiin wa in istansaruukum hadday idinka nasri dalbaan howdha ilahay idinka gargaar dalbaan fi diini diinkawdha ilaahay fa calaykum waxaa korkiinna ahoo la idinka doonayaa annasru u gargaaridowdha ilaahay ilaa laakina ayuudha ilaahay calaa qoomin qoon oodan uga gargaarayna mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum eega dhexooda miisaaqun ballan u ahaaday kuwaas uga gargaari maysiin weeye oo markaasi ballankoodii ma buhinaysaan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun calihii caalimku ah weeye marka nasri in la siiyo loo gargaaro ayaa ilaahay sheegay laakiin waxaa la istisnooday qolo markaasi kufaartaa oo ballan idin dhexeeyo oo heshiis idiin dhexeeyo uga gargaari maysiin Ah, marka waxaa weeye ahlu makay ahaayeenaa layidhi waktigii markaasi lagu jiray sulxii sulxulxudaybiya amase waa qolo kasta oo markaasi heshiisa udiin dhexeeya ilaa calaa qoomin owl ilaahay qoon oodan uga gargaarayna mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina wa baynahum ayaga dhexooda miisaaqun ballan uye wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alii caalim ku aweeye ah waladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay bacduhum barkood owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weye dadka waxa weeye kufaarta ayagani xiriir bay leeyihiin xagga nusrada isu gargaarayaan iyo isdhaxalka weeye marka waxa weeye gaalo iyo muslim isma dhaxlaayaan weeye markaasuu dha ilaahay waladiina kuwa kafaruu kufriyay bacdun barkood owliyaau bacdin barka kale xiriirkiisa weeye ilaa tafcaluuhu yow dhah ilaahay haddii aydaan farina oo waxaa laga wadaa muslimiintaa daadan xiriirina gaaladana aadan daaficina takun ahaatee fitnatun fitno fil ardi dhulka dhexdiisa iyo wa fasaadun fasaadowdha ilaahay kabiirun u weyn ilaahay hadda markaasi waxuuna soo dhahay inaa markaasi la is-cariiriyo dadka mu'miniinta ah oo dadka mu'miniintaa loo gargaaro ilaa tafcaluhu marka xaggaasay ka socotaa haddii aydan falinow dha ilaahay aas marka intu shardiyo weeye oo lagu idqaama laadaas naafiyadaa weeye tafcaluhuna ficlu shardi weeye takunna jawaabu shardi waaye macnaha waxa weeye in lam tafcaluu maa dukira haddaydaan falina waxaa lasoo sheegay oo muuminiinta xiriirintood ah gaaladana la gooyo ah bal gaalada aad xiriirisaan waxa weeye mu'miniintana aad goysaan waa midda maanta hadda jirtee dadki waxaa weeye gaaladiyay xiriirseen mu'miniintana waa gooyeen fidno ayaa dhacaysa iyo fasaad weeye maxaa yila arrintaas waxaa ka ratimaaya gaaladu inay awood yeeshaan muslimiintuna ay laciifaan waa hadda xaaladda iska muuqata maanta gaalada waxaa xoogga u yeelay muslimiintii qaarkood ayaa xiriirinaya waxa weeye muslimiinta kalena way gooyeen ilaahay baa nooga warramay oo wuxuu dhahay haddaydaan falina xiriirinta mu'miniinta gaaladana aadan goyna takun ahaatee fitnatun fitno fil dhulka dhexdiisa iyo wa fasaadun fasaad kabiirun oo weyn quwatulkufri baa imaanaysa iyo lucfulislaam weeye taasaa markaasi waxa weeye xaqiiqa ahoo maanta cid walba ay arkaysaa marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu